waxbay waa loo baahday oo dadkaas maaragtay cawaanta oo shubahaadkaas keenay ilaahay welad u nisbaynayo ayaa maanta lagu radinaaya walam yakun lahu uma ahaanin kufuan way walam yakun kufuan walam yakun axadun axad ma ahaanin ee kufuan lahu ay mid u dhikanma ma ahaan cid alla u dhikan tanaa marka nafyi mujmala ah wax kuf oo ilaah isla karo insaan xayawaan maanta jinni malaaig makhluuqaadkiisa dhan alla subxaana watacaala uu ka sarreeya uu ka sarabada wax lala barbardhigi karo malaha wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi falaa tajcaluu lilaahi ilaahi ha u samaynina andaadan wax lafaca wa antum taclamuun idinku og labadin jini lafaca ha samaynina malag lafaca bashar lamida dhagax lafaca waa la idlaaqay kullu wax ilaahay lamid oo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 ka tahay kaasa raalligaa ka tahay walilah almathalu lacla marka ayagu ridiya iyo hawaab ma la isku fasiri karo arridaa shay wa hawaabu shayun aakhar marka labadii sifo in hal mid la isugu keeno waxa weeye waa tajani maanta ma arkaysa oo waxyiga lagu sameeyo jinaayo iyo dembi sababta ilaahay ridana wuu sheegtay inuu addoomihiisa hawaabina wuu sheegtay tan maxaa usiga tan maxaa u diiday niqaashkeeda wuu noo imaan doonaa wa tacaala ilah yihi waman yaqtul qofkii dila muminan mumin mutacamidan kas u dila fajazaauhu jazihiisu jahannamu waaye khaalidan fiiha isagoo ku waaray waqadiba allaahu calayh ilaah wuu carooday walacanahu wou lacnaday wa acadda lahu cadaaban cadiima cadaab weynu u diyaariyey maxalu shaahidku waxaa weeye waqadib allaahu calayh inuu qofkaasi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 mid kufsada mid masaafo xunoo quruna meelahaas geeya maanta maalkasa wala weyn wadaado badan oo dhuftan xukna waa nikax saxiix ayna nikaax saxiix ilaahay ka cabsoode dadki waxay kuleeyihin gardheer markuu noo diido kuwo kalaa noo banaynay oo baabasuufi aan tegayna anaga wiila saa igu yidhi markuu gardheera gabdhaha masaafada noo xiri diido annaga oo baabasuufi aan tegayna falyataqullaa diintii akhrinayn iyo madhabka imaamu shaafici oo inus mesha madhab ahlulxadiid waayo madhab ahlulxadiidna gabar weli la-aan la mehriyo nin shaafici kaga dood badan oo kaga ilzaami oo khasmiga lama arko marka inaa madhab ahlulxadiid u nisba sheegataan bal imaam ahlulxadiis sida oo ku tilmaamay haddana furuujtii aad banaysaan maaragtay bidoon ciwad cuul xunoo gabar la tegaya oo ciddooda ka warqabin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 dhaafnaa dadka qaarkood markii alla jihada loo nisbeeyo ama istawaa ama culuwiga loo nisbay way xanaaqayaan macnaa jihada waxaan ka wadaa waa culuwiga ilaahay subxaana watacaala inuu kor kasii sarreeyo taas camaal laga wada waa inu noo imaan doonta alle in culuwi loo nisbay karo oo qofka haddii la yidhaahdo ilaahay jiha looma nisbay karo jihada maxaad u jeedaa la leeyahay ma garan haddii uu leeyahy wixii caalamkan ka sarreeyo waxaa leeyahy waad qaldanta hadduu wax kale ujeedana jeedana waxaasaa lala niqaashaya marka wayna imaan doontaa niqaashooda laakiin aayaad ka muuqataa ilaahay in kor loo nisbay karo subxaana wa tacaala wa qowluhu tacaala alla qowlkiisa u hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an yaatiyahum allahu ilaahay inuu yimaado maahana fii dulaalin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 ee addoommadiisa iskala weyn waana ka weyn yahay subxaana allah ilaahay ayaa ka nasaan camaa yushrikuuna shirkigooda oo wixii sifaadkaa kasoo horjeedaoo dhan ciddii cid kale uluuhiye usugta ciddii cid kale sifaadkaa usugtaoo dhan waa mushrikiin waa huwa allaahu alle alkhaaliqukan wax abuuray albaari'u ee eh?